بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد casharkan wuxuu ku saabsan yahay ama ka bilaabanayaa suuratu lleyl suuratu lleyl waa kow iyo labaatan aayadood oo gaagaaban waana suuro makiya oo nabiga ku soo degtay calayhi salaatu wasalaam xilligii hore uu maka joogay say culimmadu u badan yihiin qaybay alxaafid ibnuljawsiya ka mid yihiinna iyaguaabaa la ysku raacsan yahay leeyihiin laakiin culimmo badan baa soo guuriyey in suuradda ama qayb ka midihii ay culimmada qaarkood yidhaahdeen madiinay ku soo degtay kadib nabigu markuu u hijrooday sala allahu calayh aalihi wasalam sababta khilaafku aayad suuradda ka mida ah ama aayado ka mida ah aynu arki doonno ayaa la ysku hayaa ma si guud bay u soo degeen mise dhacdo gaara ah ee nin saxaabada oo gaar ay ku soo degeen riwaayad baa sheegaya ibn abidaxdaaxil abudaxdaax il ansaari geed timira uu gaday kadibna uu beer dhan ku sii iibiyey inay arrintu ku saabsanayd qaarkood ku soo degeen dabcan abudahdaana madiinay ahayd dhacdadiisu wakhtigay dhacday madiinay ahayd inuu sidaas sameeyeyna waa jirtaa laakiin aayaddii ku soo degtay matanay ahayd mise suura aayad kaloo suuratulbaqaray ahayd waa u tegi doonaa insha allahu tacaala waxaa ka horraysay suuraddan suuradaha tartiibka qur-aanka soo degitaanka marka la yidhaahdo sida qowlka jamhuurta ee culimmadu u badan yihiine inay makiya tahayna aynu qaadanno suuratu suuratulaclaa baa ka horraysay oo suuraddan ah ku xigtay sabbix isma rabbika alaclaa markay soo degtay suuradda ku xigtay waxay ahayd suuratu walleyli idaa yaksha ama suuratu lleyl iyada waxaa ka dambaysay oo iyadana kusii xigtay suurad kale aynu soo marnay kuna soo sheegnay oo ah suuratu alfajr walfajri walayaalin cashr iyo sabix isma rabbika laclaa bay u dhexaysay sabbixismo gadaasheeda iyo walfajri ka hor haddii tartiibka nusuulka la yidhaahda waxay yidhaahdeen halka tartiibka suwarka suuratulkhaashiya ay ku jirto unbaad suuratu walleyli gelin sidaasayna isugu xigeen baadihii saddexda suuradood wakhtiga soo degitaanka say u kala horreeyeen suuraddu magaca ugu kooban ee loo yaqaano waa suuratuleyl saasaana masaaxifta ku qoran iyo in badan oo ka mida ah kutubta tafsiirka mararka qaarkood waa lagu magacaabaa in wowga lagu dara aynu ka goynee suuratuleyl aynu nidhi suuratu walleyl in la yidhaahdo marna waa lagu magacaabaa magac saddexaad oo aayadda in la dhammaystiraa suuratu walleyli idaa yaqsha saddexdaa magacba waa la yidhaahdaa suuratu leyl baana u badan tahay ama tafaasiirtu ama kutubta masaaxiiftuba ay ku qoran tahay suuraddu sabab gaar ah oo suuraddu guud ahaan ay ku soo degtay maanan arag laakiin aayad ka mida ah ama mararka qaarkood ay ruwaaddu leeyihiin qaar isla qisadii walleyli baa soo degtay ama iyada guud ama gaaraan ha noqotee qisada la sheegay waxay tahay nin miskiin ah oo caruur badnaa reer madiina beeraley bay ahaayeen hadday beeraley ahaayeenna beerta ugu badanay beertaanay timirtaa ku badnayd ninbaa beer badan lahaa waxay yidhaahdeen munaafiqna wuu ahaa geed ka mid ah oo midho badan dhinaca kalena midho macaan baa laamo badan oo ka mid oo timirtii xambaarsan iyo midhihii baa qoys deris la ahaa oo masaakiin oo carruur badnaa dadaa waxba haysanna ahaa bay laabihii gurigii soo galeen iyagoo midhihii wata dee waa lagu imtixaanayaa meer aadan lahayn adiguna aada baahan tahay gurigaagiina kuugu soo gashay ninkii waa yimid oo nabigu u yimid calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi meeshana waa degganahay miskiin waxba haysanna waanahay ninkanna beer iyo xoolo badan buu leeyahay iiga ergee oo ninku geedkaas gurigayga soo galay ha ay siiyo ninkii ninkiibuu nabigu u yeedhay wuxuu yidhi warniyahu miskiinkana geedka sii adna geed timirahoo jannada a qaado waa diidey wuxuu yidhi aniga waxaas ima deeqaan ima anfacayaan abudexdex meeshuu fadhiyey ninkii markuu tegey buu ka daba tegey xaggu ugu tegey isagu ma arkaynin abudaxdaax meesha inuu fadhiyo wuxuu ihi niyow geedkaas baan mirihiisa ka helay ee iga iibso iga iibi geedo kaleoo timira iga iibi wuxuu yidhi amaad maqlaysay maxamed hadalku igu lahaa geed jannadaa ku gadaad maqlaysay miyaa buu yidhi oo xaggaasaad u socotaa wuu ku qaaliyeeye marka gorgortankii wuxuu socdaa wuxuu socdo beer dhan oo afartan geedoo timira ku taallo baa lagu kala faasaxday oo lagu heshiiyey ninkanna hal geed buu bixin waayey ninkanna afartan buu ku iibsaday yidhaahdeen uu soo tegay ninkii nabigu ka daba tegey say riwaayadu u dhigayso markaasuu wuxuu rasuulka ilaahay hadalkaasaan maqlay adoo ninkan ku leh anuu geedkii haddaan soo gato kii jannadaa iga siin mise ninkiinbay gaar ku ahayd ninkan baa janno loogu beddelayey bise ani laftayda haddaan geedkii laftiisii keeno oo ninkii ka soo iibsado oon codsigaagi yeelo anigana waa leeh markaas wuxuu yidhi adna waad leedahay marka wuxuu yihi waan ka soo gataye si uunugu tali nabigu ninkiiba u yeedhay wuxuu yihi qaada geedka soo caruurta maadan lahayn geedkan guriga soo galay ha la qaado ninka reerkiiiyo ilmuhu kan laftiisa beerta dhangadaya reerkii iyo ilmuhu islaamtii iyo caruurteedii beertay markaa dhex joogaano beertan u gaday bay dhex joogaan oo iska guranayaan oo shilinta ka gurayaan oo wax ka cunayaan waa soo kacay islaantii buu yimid wuxuu yidhi heblan soo bax soo bax war maxaa jira naawkaadiyo adiga caruurtaadu alaabtiina meesha ka soo daldasha de way soo daldalatay oo waxay tiri maxaa dhacay saasaan yeelay innagaa saa haddaan yeella hadda islaamuhu maxay dhihi lahayn nin baa waxaa la yidhi waxoogay buu jeebka ku wadiyay islaantana wuu la ballansanaa masaaj buu soo maray wax laga uruurinaya masaajkii baa la wacdiyey la wacdiyey fadliga sadaqadaa laga sheekeeyey waxoogaygii buu bixiyey hadhow buu guriga tegey waxay tihi oraa wixii lagaa sugay markaasuu yihi masaajkaan soo marayo sadaqada fadligeedaa laga sheekeeyey oan maqlayo waan bixiyey dhagahay ka raacday marka isagiibaa markii dambe isla yaabay wuu calacalay marka waxay yidhahdeen ma aqaana dine dhacday in la sameeyey markii masaajid laga istaago umbaan meelaan jooga isgaran waayey maxaan ka doonay wuu calacalaya balina wax si iga yahay wadaad markuu cadiyunbaa isdhexmari saasuu ku calacalay bay yihahdeen laakiin islaantani waxay tiri riwaayadu rabix albaycu baacaga waad ka soo faa'iidaytire way dhiiri gelisay dhagaha kala raacay qisadaas yaa waxay yidhaahdeen waleyli idaa yaqshaa baa ku soo degtay ninkaa darti ninkaas inuu beerta gaday ninkaana uu ka iibsaday caruurtiina la siiyey nabiguna geed jannaa u ballanqaaday intaa qisadu way sugan laakiin qisaday ku soo deg aayadday ku timid qisadu riwaayaadka saxiixa waxay say sheegayaan tan ma aha waa aayad suurat اlbaqara oo ilaahay qofkii qardi siiya qardan xasanan fayudaacifahu lahu maxay ahayd man da aladii yuqrid اllaha qardan xasanan aayaddaasay ku soo degtay qisada ninka uu u sameeyey ahayd ee qisadu ma ahayn waayo riwaayada sidan odhanaysana ma ansixin oo riwaaya daciifa waay taasi meesha waxay ka saaraysaa sababkii loo cuskan lahaa inay suuraddu ku soo degtay madiina oo sababkaasi culimmada qaar ku saleeyeen ma sugna oo sanadkiisaa daciifa haddaba taa intaa dad kaga gudubto ninkaa nabigu wuxuu ku yihi wuu dhintay ninkii marka nabigoo nool buu dhintay nabigaa soo casay markii la soo gadoomay ee qabrigiisii la aasay nabigu hadalku yidhi ninkaasi soogeed iyo laama rucuba midhaa leh oo timira masaakiin ma siinin wuxuu yidhi kam min cidqin mucallaqin fi اljannati liabi dahdaah alla badanaa buu nabigu fara badanaa inta laan midho leh oo midhihii bixisay oo ninkaasi leeyahay jannada ka lalmata buy dee waa tii u gatay soo maaha marka masaakiinta wax la siiyo aayaad kalena waa ku arki doonaa suuraddan ka mida ah. marka suuraddu waa maki dheh maadaama maki ay tahay sidaasaa saxan qaar waxay yidhaahdeen suuraddan abubakr sidiiq bay ku soo degtay gaar ahaan ayadaha u dambeeya culimmada qaarkoodna waxaybay yidhaahdeen waa ijmaac aayaadka soo socda inay abubakar ku saabsan yihiin iyana waa u tegi doonnaa insha allahu tacaala suuraddan fadli gaar ah oo akhriskeeda laga helo oo sugan ma jiro suuraddu waxay ka hadlaysaa intii suwarka makiga ay ka hadli jireen waa ilaahay in la rumeeyo iyo aayaadkiisa iyo qudradiisa iyo waxyaabaha ku tusaya jiritaankiisii iyo inuu mudan yahay in la rumeeyoo la caabudo inta badan suuradduna waa iimaan bilyowmi alaakhir waay gaar ahaan waxa ilaahay agtiisa ridaha lagu gaaro jannadiisa lagu helo cadaabkiisa looga badbaado inay tahay sadaqada iyo maalka la bixiyo oo baabka khayrka lagu bixiyo in maalkoo lagu bakaylo waajibkiisii laga gudan waayana naar iyo cadaab lagu galo cadaabkaasna cadaab kululoo khataraya saa darteed suuraddu inta u badani waxay ka hadlaysaa xuquuqda maalka ku waajibtay ee lagu leeyahay ee qofkii gudan waayana cadaab ku mudanayo qofkii gutana janno iyo abaal ku helaya ilaahay agtiisa waleyli habeenkaan ku dhaartay buu yidhi ilaahay idaa yakshaa markuu madoobaado oo mugdigiisu yimaado dhinacna la seexanayo lagu raaxaysanayo la kala degayo jacala leyla sakanan mid la xasilo xasilooy cagti iyo dhaqaaqa iyo shanqarku yaraada ka dhigay hurdadiisana subaatan raaxo jidhku nasta uu ka dhigay isaga la'aantiina inuguba adkaan lahayd habeen iyo maalin haddayna jirinna xisaabta sanadka iyo bilaha la tirinayaaba lumi lahaa bisha adugu ama mid tiri ama tabilata tiriye maalin baa tiro la tiriyaaye habeen iyo maalin wareegayay ku saabsan tahay baa xisaabtani ka dhalatay litaclamuu cadada siniina waalxisaab baa meesha ka baxaya iyo wanahaari maalinta idaa tajallaa markay iftiinto nuurkeeda la arko habeenkiina la dego maalintiina la shaqaysto oo macaasha noqoto oo risiqa la raadiyo marar badanna waan soo marnay iyagoo labaduba qiimahay leeyihiin iyo aayaadka waaweyn ee ilaahay leeyihiin lagu dhaaranayo wajacalna alleyla waannahaara aayatayn famaxawna aayata alleyli wajacalnaa aayata annahaari mubsira labadaba aayaad aayaadka ilaahay ka mida wey midna iftiinkeeday kaga mid tahay midna madowgeedii iyo iftiin la'aanteeday kaga mid tahay inay isbedelaan xisaabna waa idinku jirtaa inay kala degtaan oo nasataanna waa ku jirtaa inaad ilaahay ku xasuusataan oo qofka maalintii ishalmaamay wixii dhaafay uu isdaba qabto maalintii qofka habeenkii mugdigiisii wax ku dhaafayna iftiinka maalinta isku daba qabtana khilfatan liman araada an yadakara ow araada shukuuran waa wamaa khalaqa iyo waladii allihi khalaqa abuuray addakara laboodka iyo walinsaan edigaba uunka iyo khalqiguna labadaasuu ka wada kooban yahay ama aynu garanno siduu dhadeg iyo labadu uga kooban yahay ama inaan garanin wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacallakum tadakaruun wax kastoon abuurayna lamaanaan ka dhignay inna sacyakum intaasaan ku dhaartay buu ilaahay intaasoo dhani khalqigan abuurkan dhadig iyo laboodkana innagana jiritaankeennii iyo tarankiibaa ku jira mid walibana qaab gaaruu ilaahay u abuuray mid walibana sidiisu aayad ilaahayo nicmo ku yahay walidaalikuu marna si guud ilaahay inoogu mannaystay marna si gaargaara inoogu mannaystay waanan soo marnay suwarka qur-aanka iyadoo dhadeg iyo laboodkaba la sheegayo wa annahu khalaqa zawjayn اdakara wاlunhaa min nuطfatin idaa tumna halkaa biyaha unbaa laga abuuray dhedeg laboodba biyaha shahwadee isku darmanaya ee aabbihiiyo hooyada ka imanaya iyagaa unbaa marna dhadig laga dhigi marna labood laga abuuri si rabbi rabuu isu qabadsiin aadamuhu in yar bay waxay yidhaahdeen sida la isu qabqabtaan baanu barannay laakiin kuwan isqabqabanaya laftooda yaa sameeyey midna iyo calaamad dhadig wadata midna labood wadata yaa ka dhigay weli way dhimanta dhammaan aadamaha cilmigoodu uunkan iyo kownkan ay ka hadlaan wixii ilaahay abuuray baan wax ka ogaanay say u shaqeeyaan weeye waan abuurnay ma aha ilaahi subxana wa marna wuxuu inagu galladaystay dhadigiiyo laboodkaas markii adigaba lagaa soo qaado ilmahaagu wiilna waa lagu siin karaa gabadhna waa lagu siin karaa waana lagugu isugu dari karaa waa lagu siiyey ee maadan tabcanin yahabu liman yashaau inaaan wayahabu liman yashaau dukuur ow yusawijuhum dukraana wa inaaan wayajcalu man yashaau caqiiman haddii rabana waa lagu qadin quruxdii adduunka reerkuna ama dhisnaan ama dubi haddii la waayo waa hibe iyo deeq ee waxaad adigu kasbatoo shaqaysan karta maaha asbaab baad la timid laakiin siintu waa ta rabbi subxaanahu wa tacaala iyadoo sidaa ah labaduba faa'iide badana ilaahay soo ma dhihin wahuwa aladii khalaqa min almaa'i basharan fajacalahu nasaban wa sihran waa kii ilaahay biyahan ka abuuray aadame markaasuu laba ka dhigay midna mid lagu abtirsado aabbo iyo labooduu ka dhigay midna xidid iyo qaraabo la xididoo gabadhuu ka dhigay midna miduu abtir maro aabbuu ka dhigay oo dhadigii waay laboodkii waay midna xidid iyo qaraabtinibuu ka dhigay keebaa kuu nacfi badan allaahu aclam marar badanna waxaa laga yaabaa gabadhu inay kuu nacfi badan tahay oo ilaahay baaba qur-aanku ku sheegay qisadii nebiyullaahi muuse iyo khadir reerkii wiilku u dhashay faاnطalaqa xataa idaa laqiyaa ghulaaman faqatalahu wiil soo kacayoo kuusan buu ahaaye unuunku jaray waa dilay war maxaa u dishay xikmaddu markuu sheegaya wuxuu waa ama alghulaamu fa kaana abawaahu mu'minayni laba qofoo wan wanaagsanoo iimaan laa dhashay fa khashinaa an yurhiqahumaa tuqyaanan wa kufran wiil xun buusu ahaayoo bale soo wadee inuu gaalnimo qoortu u geliya aan ka baqnay faaradnaa an yubdilahumaa rabbuhumaa khayran minhu ilaahay waxaanu damacnay inuu ugu bedelo mid ka khayr badan khayra minhu zakaatan xagga daahirsanaankii iyo diintii iyo iimaani iyo alla ka cabsi wa aqraba ruxman raxim iyo naxariisna uga dhow culimmadu gabar weeyay yidhaahdeen khadri markuu samaynayo ilaahay baa saa faray wamaa facaltuhu can amri waay ani arrintayda taladayda kuma samayne amar ilaahay baan ku sameeyey marka yaa nacfi badan laga yaabaa wiilasha inaad jeceshahay laakiin ogow gabadhaa nacfi badan hal wax hal tusaale haddaad maanta waa yeesho ood adugu baahidaada qabsan weydo markaad howlgabteed googogol iyo adeeg ku aruursato gabarun baa ku anficiya wiil wax ku tari maayo inta badan soo maah soo markaad adoo weyn oo ordayoo xoogle kii wax ku taraayo iyo markaad tabargabteed waxba qabsan weyda ciddaad ku soo dhici doonta yaa mudan labadaba marka tarankii aadamahaa ku jira nicmadaa ku takaamusha nicmadaa ku dhammaystiranta ilaahay subxaana wa tacaala saas darteed buu wadakara waalunhaa wamaa khalaqa dakara waalunhaa aayaadka lagu aqoonsanaya ka dhigay wamaa allihii baan ku dhaartay khalaqa abuuray addakara iyo waalunhaa maxaa loo dhaaranayaa ina sacyakum camalkiinnu la shataa mid kala fog waay camalkiinnu aadamaha haddaad tihiin waa kala fogya in xun iyo insan baad isugu jirtaan in mu'miniin iyo kaafiriin mushrikiin aad isugu jirtaan deeqsi iyo bakhayl baad isugu jirtaan qof khayrka ka shaqeeya iyo qof sharka ka shaqeeya ad isugu jirtaan sidii nabigu sheegay baynu nahay mafaatiixa lilkhayri maqaaliiqa lishari dadka qaar furahay albaab khayrkay albaab fura u yihiin sharka iyo beledana way xidhaan kuwana mafaatiixa lishari maqaaliiqa lilkhayri waay kuwana sharkay furaan meeshay tagaan bele unbay shidaan khayrka iyo wanaaggana albaabaday u xidhaan kuwana way isku dhex jiraano kan iyo kanba waa sameeyaan laakiin camal ahaan marka la yidhahdo waxaa la samaynayo camalka aadamuhu aad buu kala fog yahay ina sacyakum camalkiinnu la shataa mid kala tagsan oo kala fog wey markii aayaadku waxay ka hadlayaan soo socda laga hadlana camalka ahlulkhayrka ilaahay lagu raalligeliyo rusushiisa lagu daydo ilaahay jannadiisa lagu muto cadaabkiisa lagaga badbaado iyo intaa inteeda kale midda ah ilaahay lagaga fogaado cadaabkiisa lagu galo rusushiisa lagu caasiyo way kala fog yihiin saa darteed camalku hadduu kala fogaadana dadkiisuna kala fog dheh laa yastawi asxaabu اnnaari wa asxaabu اljanna dadka jannada iyo dadka naartu ma sinna maxaa kala geeyey ma nasab iyo abtir baa kala geeyey mise camalkoodaa kala geeyey camalkoodaa kala fogaaday marka la socto waxaad u malaynaysaan inaan ka dhigayna alfujaari muminiintii kalfujaari afanajcalu lmuslimiina kalfujaari labadaa isku mid laga dhigi maayo maxaa looga dhigi waayey camalkoodaan isku mid ahayn waa laga yaabaa aabbiyo hooyey wadaageen waa laga yaabaa isku nolol iyo shirkad bay ahaayeen waa laga yaabaa isku xaafad iyo deegaan bay joogeen waa laga yaabaa isku iskuul iyo jaamacad bay ka baxeen waa iska laga yaabaa isku hay-ad iyo shirkad bay u shaqaynayeen intaa kale waa ka sinnaayeen maxay ku kala duwanaayeen iimaan iyo kufri afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin muslimnimadu waa iimaan iyo camal mujrimnimaduna waa iimaan iyo camal hayb iyo tala iyo hayb iyo abtir iyo mida ma aha marka ilahi wuxuu yidhi waxay u malaynayaan kuwa ishtaraxuu sayi'aati dembiga xun sameeyey inaan kala mid dhigayna dadkii mu'miniinta ahaa camalku hadduu kala tago dadkiisuna way kala tageen maxaa loo qaybsamay camalku tusaale waxaa la inoogu koobay maalkeenna saynu ula macaamilo in khayrka ku bixisa iyo inaan ku bixinin baan u qaybsannaa in waajibkii lagu lahaa ka gudata iyo in dayacdaynu u qaybsannaa fa man qofkii acaa bixiya xoolaha wataqaa ilaahayna kaga cabsada bixinta oo wasadaqa rumeeya bilxusnaa wanaaggii loo ballanqaaday rumeeya ajriya abaal fiican oo xasanaad la laalaabayo oo bedel khayr qaboo la siinayo oo jannadii ilaahayoo lagu gelayo isku wada dar rumeeya oo rumaynuu taa rumaysan yahay u sameeya fasanuyasiruhu waa u fududaynaynaa lilyusraa dariiqii fududaay ee hanuunka sida fudud lagu mareeyey jannada gelayey xisaabta fudud lagu mareeyeen lagu adkaynaynin dariiqii si walba u fududaa baan u sahlaynaa hadday adduunyada tahay hadday aakhiro tahay iyo qiyaamo hadday jannada la galo tahay dariiqa wanaagsan ee fudud baannu isagana u sii fududaynaynaa xasanadu xasanay dhashaa khayrkuna khayr buu dhalaa dembigii dariiqa jidka u istaagi lahaa sadaqaadkuu sameeyey baa loogu dhaafaa qiyaamadii markuu yimaado qorraxdii dhuwaydee kululayd sadaqaadkuu bixiyey hooskoodu hadhsadaa jannada marka la gelayo sadaqaadkuu bixiyey buu falaqtaxamal caqaba ku gudbaa oo jannada ku galaa dembigiisaa lagu dhaafaa haddii naag zaaniyada oo tumata oo jirkeeda iibsata ay ay sadaqo siisay lagu wada dembi dhaafay qofkii iimaan iyo camal saalixa isagoo sameeyey agoon masaakiin muslimiin dad baahan dad fuqara ah wax ku bixiyey oo jidkeedii mariyey in loogu dhaafo dembigii baa lagu dhaafay kadib ciqaabkii kugu iman lahaa baa lagaa leexiyey kadib su-aashii baa laguu fududeeyey kadibna xisaaban yasiiran baa lagaga dhigay kadibna qiyaamadii baad hooskeedii harsatay kadibna siraadkii baad si fudud ku martay kadibna jannadii baad naciimkeedii ku dhaxashay intaba isku wada dar fasanuyasiruhu waa u fududaynaynaa lilisraatii fududay iyadooba ilaahay dariiq fudud ka dhigay oo fudaydba shariicadii loogu talagalay oon diintaba culays laga dhigin waxa laga dhaxlayana uusan culays lahayn sidaasaa loogu fududaynayaa kadibna naftiisu sadaqaadkay baran khayrkiibay baran inuu sadaqo bixiyaa u fududaan inuu khayr sameeyaa u fududaan inuu miskiin kaalmeeyaa u fududaan inuu agoon kafaalo qaadaa u fududaan naftu wixii la baro waaye haddaad sadaqada bartana way baranoo way u fududaan haddaad bukhliga bartana way baranoo way u fududaan nabiga calayh isalaatu wasalaam baa la weydiiyey munaasabadan oo kale axaadiid fara badan aan ka soo qaadanna xadiidka caliy bni abi aaliba fii saxiixi اlbukhaari nab rasuulkale waxaa la yidhi wuxuu yidhi janaasaan raacnay qubuurta baqiicna waan joognay meydkiina waanu aasnay markaasuu nabigu wuxuu la yidhi qof kastoo idinka mida ah, halkuu janno ka geli lahaa ama naar ka geli lahaa way qoranta waa la qoray buui markaasaa rasuulki ilaahayow maanu qoraalkaa un wuxuu yi noqdo aragno oo waxaan rabna adduunka iska samayno maxaa waajibaadkan iyo takaaliiftan iyo xuduuddan la ilaalinayo ee nala dul saaray maxay macnoy samaynaysaa nab wuxuuhi icmaluu fa kullun muyasarun limaa khuliqa lah war shaqaystoo dadaala buui qof walba wixii loo abuure uu ku dambayn doono jidkiisaa la waafajiyaayoo loo fududeeya halka adigu salaadda aad iska imanayso qof bay xoolo bixi uga sahlan tahay iyo waxaa samee kaalay masaajidka aan isu raacna uga dhib badan kaalay magaalada geeskeed araab igala soo qaad baa uga fudud masaajidkii unbaa dhagax laga saaray xaggiisa qofna salaadaa loo fududeeyey qofna salaaddii aadaanka intuu maqlaa kicitaanka loo fududay qofna salaada aadaanka unbaa ugu daran markaa unbuu colaysku ku soo degi qof sadaqadaa loo fududeeyey miskiinkiibuu arkoo jeebka inuu laaca way u fududa qofna jeebka inuu gacanta geliyo waxaad moodaaba inuu dacarliqayo naftu ka baxayso gacantu inay gubanoo koronto ku dhegi baad mooddaa adigii isagii iska daa inuu bixiyee waxaa dhibi ood moodaa dab inuu qabsado iyo maase koronto ku dhegtay adu kaaga intaad geliso haddaad bixiso war wax bixin ba nidaamu ku leehy naftu inay ka baxaysaad moodi sadaqaa la bixin marka la yidhaahdo qof wixii ilaahay ugu talagalay ee natiijadeeda iyo miraheeda aakhara in la siiyo loo qoondeeyey waxaa lagu gartaa dariiqeedaa loo fuudaya fa kullu muyasaru limaa fama man acdaa qofkii xoolaha bixiya bixin kasta maaha oo wattaqaa alla kaga cabsada bixinta xaggaad ku bixisay ufuxsh baad ku bixisay maxaaraam baad ku bixisay nadami baad ku bixisay misakayr baad ku bixisay bixin ilaahay uu kaga cabsanayo oo dariiqeedi uu la eeganayo oo isaga ku talagalkiisu wanaag ku bixiyi tahay uu bixiyo xataa hadday ka garabarto xataa hadday kaa garabarto oo meeshaad la rabtay aadan ku bixinin ajirkeeda baad heli nabigeena wuxuu sheegay calayh salaatu wasalaam nin baa ballan u galay caawaduu xilliga madowga ay noqoto isagoo cid aan ah ilaahay arkaynin inuu la bao soo kacaye nin buu siiyeyoo dhab sadaqu ku taagay miskiin oo baahan waye u siiyey subaxii waa waa ku bariyey warkii baa la isla dhaxmaro xalay tuugii ugu weynaa dadka oo xolo la siiyey digir biskeeda sii ku islahaay ju xoro si isma wada wuxuu bas tan way waxbaatay waxaa balwana haddana mid kala ragga bay saga le wuxuu yidhi qof dumar uu ku taagay suuxiba waa ku geliye suuqa waxaa isla dhexmanaya naar xunoo tumata baa xalay xolo la siiyey caja habeenkii dambe wuxuu yidhi haddana waa bixi nin buu siiyeyo waaba hadduu beri waxaa lahi nin xoolo ka dhergay oo qani baa xoolo gacanta laga saaray wayla qadaan maa aniga dee xoolaha bixiiriba saasay noqon kaasa waxaa loo waxyay ajir baad leedahay waxaa laga yaabaa tuug inay baahi oo xoolo iyo dadu xali lahaa uu kaga maali way ku badbaadeen waxaa laga yaabaa naagtan jirkeeda ka ganacsanaysay inay baahi u geynaysay oy wasiiro kaga maarantay waxaa laga yaabaa ninka xoolaha badan ee miskiin ahaanta loo siiyey inuu dib isu waansado is yidhaahdo wari adigu biyaana wax bixinayna oo sidaaba sadaqa uu ku bilaabo waa laga yaabaa nin saxaabada ka mid ah oo deeqsiyahaan uu soo kacay macnimuu yaziid baa la dhihi jiray sadaquu xoola soo qaaday wiilkiisao macnila dhijire waa ogaay nabigu u tagay oo isku diraayo xoolaha sadaqaysta oo sadaqaysu isagoon xoolihii waxbixin inuu masaajka galayo xoolaha waa sadaqay wow haye agtiisuu dhigoo salaad buu galay wiilkiisa macni waa soo kacayo intuu salaada ku jiro xoolihiisa qaatay hadha u arkay wiilk una arkay wiilkiisi wiil hadha walaarkaan xoolihii waa sadaqayni sadaqaynaysa anigoo waa u baana waa qaatay jab xoliinka inoo geenabi nabigaan usulay xusul kalaayo xoolihii aan sadaqayn lahaa adoo ku jiru ninka waa nin weynaya midoo iska qaata maray kol waan u sadaqayn lahaa ama dadka maaha maa kamid ahay waan qaatay marka nab wuxuu ihi laka ma ahantaya maca walaka maana weynaya yasiin adna jirkaan iyo dee sadaqadaan leedahay adna waxaad qaadataan leedahay ninkani wiilkan sii malahay u dhalay laakiin ajirkii sadaqada waa helay mar baa haday cid mudan gaada saa darteed sadaqadu adigu inay wanaagii niyadii iyo dariiqa fiican kaatood ilaahay kaga baqlaan lagaa rabaa qofkii ma asiibtay aduu haddaad dadaasho wixii ada siin weydo ajirkaan waa dadaalay wasadaqa bilxusna iimaanan watasdiiqa ilaahay dartii iyo ajir inaad ku doonaysa ay kaa tahay mar labaad baa qadiyadaa la soo celin doonaa ilaahay darteeda ay kaa tahoodan abaal ku rabin mar kalaas waddan kusoo celin doonaa marka fasanu yasiruhu lilyusra waa maaman qofkiisa bakila xoolaha ku bahayna oo wastaqnaa rabbi ajirkiisi iyo abaalkiisii ka maarma ka kaaftooma isku filaada oo wakadaba beeniye bilxusna abaalkii iyo jannadii wanaagsaneyd iyo ajirkii badnaayee laba la qaaday beeniya fasanuyasiruhu waa u fududaynaynaa lilcusraati cuslayn baan u fududaynaynaa wamaa yuqni canhu waxbana kama darayo maaluhu maalkiisii waxba uma darayo idaa taraddaa markuu halaagsamo ee uu dhinto dunida ka taro xoola iyo gaaraan ka tegayna waxba ku tali maayaan qofkii ku bahayna waajibkii lalahaa bixin waayo bukligu waa inaad waajibaadkiina bixin weydo xaqay lagu lahaa xoolahana low dad baa xaq ku lahoo masaariif iyo biil ku leh dad baa xaq ku lahoo silatu raxim ku leh dadba xaq ku lahoo xaqulmasaakiin iyo su-aashoodii ku leh dad baa xaq ku laho ibnu sabiil iyo dayf iyo marti ku leh dad baa xaq ku lahoo sakadii waajibka ahayd iyo xuquuqdoodii ku leh ama zakaatulmaal ha noqoto ama zakaatulfitr diin baa xaq ku lahoo difaaceedii iyo fidinteedii kugu leh ummad guud baa xaq ku lahoo wixii nawaaqibta iyo masaa'ibka caamkaa ah ka qayb qaadasho ku leh intaasiba haddaan garan weyne xaqay lagu lahaa ka guda weydo ajraa qaran laga heli lahaana uu kugu xambaari waayo xoolahan wayku dhaafi aakhara waxgaysaha dhihi weydo oo ajirkaasiba qiimahuusan agtaada ka lahayn waxaad tahay qof xolihii ku bakaylayo meeshay mudnaayeen ku bixi waaye kowkii waxaad tahay qof xoolahan kaga maarmay inuu ajir aakhara ku helo inuu janno ku helo inuu qiyaamada qorax uu kaga badbaado in su-aasha loogu fududayo inuu masaa'ib kaga badbaado iyaga uga xidhantay kaga maarantay markii la isbarbardhigay ajirkii laga helidaa aakhara iyaga inaad haysataan ka doorbiday markaad qiyaamada qoraxdii laga harsan lahaa iyo xoolahan tirina iyaga inaad haysataan ka doorbiday waxaad noqotay kuu ku matalay qofka bahaybkii qof labada qof ee xoolaha bahaybka iyo qofka deeqsiga isbarbadhiga waxay la mid yihiin buu yii qof korka ku qaba wax shaati oo kaleeto oo meelaha ku jooga ninka wax bixiya markuu bixiyaba iyarku hoos u dhulkaa ilaa uu dhulka gaaray oo uu raadkiisa tirtiray muxuu tirtirayaa dembigaa iwa ah? raadki aad soo martay dembigii baa lagu tirtiray midka kalena markuu bixi yidhaahdaba sidii dabkiibay u dhegi markaasuu gacmaha dib u laaban iska fuji buu dhihi ka fuqi maysa halkiibay taaganta manaa lex jecladii waayo wax ku dhegayo waxaa noqonay ku wuxuu ajiibay amru shayطaan buu ajiibay oo amru raxmaan buu diiday ashayطaanu yacidukum bilfaqr wayaأmurukum bilfaxshaa'i wallaahu yacidukum makfiratan minhu wa fadla ilaahay dembi dhaaf iyo galan iyo siya ajir dheeraad iyo bedel muhiima la qaaday wamaa anfaqtum min shay fahuwa yuqlif shaydaanku wuxuu yihi xisaab baa isdini xoolahan ha isdaafinin didid baad u soo martay cidna bilaash wax kugu siin mayso cidna bilaash laguma helo waa kista iyo kaska iyo karburanada saasuu shaydaanku ku leehay ashaytaanu yacidukum ulfaqra ajiibtay aakhare markii la tegay tiri war waa sidaana in allaha wacadakum wacda alxaqi wa wacadtukum fa ilaahay ballanqaad runoo haddaad yeeshaan idiin fulin lahaa idiin ballanqaaday anna ballanqaad gub oo idiin ballanqaado fa waan idinka baxay kii runta ahaana mayda yeelin kaygii aad yeeshaanna fa akhlaftukum waan idinka baxay wamaa kaana liya calaykum min sulطaanin anu xoogayo qasab idinkuma lahay ilaa an dacawtukum waan idiin yeelo ballan baan idiin qaaday fastajabtum li waa iska ka yeesheen iska ka raacday falaa taluumuuni ani hay eedaynina waluumuu anfusakum naftiina eedeeya ku leeya midda kale wuxuu leeyahay ma ana bimusiikakum nin in qayla qaylisoo qayla bilman kala mi wamaa antum bimusriki idinna qayla ma soo bilman kartaan waayo waynu ku wareejinaa baasha baasha naarna waynu oga dhexina marka labadaa wacdi wastaknaa wax allaalay wix ilaahay ballan qaaday qofkii infaaqa iyo xoolaha bixiyana ka maarmay ka kaaftoomay ka deeqtoomay wakadaba bilxusnaa beeniyey waxay fiicnaa ee loo ballan qaaday fasanuyasiruhu waa ku fududay lilcusraa kii cuslayn baa ku fuday wixii dembi iyo qaraabagoyskii iyo masaakiin qalintii iyo xuquuqdii ka gaadinteeda iyo marti ka seexadkii baa u fudlaan isaga martida inuu sooro inuu ka seexdo baa uga fudlaan dayfku xaquu leeyahay markuu meesha soo fadhiistaay ceebta bakaylinimada uga fudud ah ta ammaantii deeqsinimada ammaantii deeqsinimada ceebta bakaylinimada uga fudud isagoo gaajaysan oo maqaayadda fadhiisan isagoo gaajaysan buu ka kacay maxaa sababa taqaana dad uusan rabin wax la siinay inuusan wax siininna ay ka xishoonayo buu arkii sii fadhiya ama soo fadhiisan hadduu wax cunana inuu ceegoou ka yaar kelib hadduu wax u yaalo dadka yidhaahda shaah u keenana ee xoolihii ka dhamaala mukayaan markaasuu wiilkii intuu dhawaaqo intuu tan isha bilaabo wixii uu dambaday gadaal haddii laga soo fadhiistaa buu ka arko muusaadii jooji jooji oo waa nin bahayl oo saaxiib ahaaye buu ka sheekay bahaynimada ninka weli bahaynimo ma la lexjaa iyo bahaynimo ka weysa ninkaasa ka sheekay wuxuu yidhi garab baan xeebta badda soo aaday dabayshaan inu iska soo qaado waana soo mara nin fadli la dhihi jiray oo bakayl ahaa oo isna badda xeebta soo aaday ibnulitaahiyana aftahan qabya u yahay iyo qaymay baa beelku kaga soo baxay isagoo loo haysta ninkii wuxuu yiri bu yidhi haddaad siisana roti ku dhaafa haddaad sii weydana waa ninkiyo waa gabayo oo hal taariikhu kugu reebi aad buu wadbahanay markaasuu iska ooyey waan gartay buli waa aqiimey markaasaan imli waa soomanay anugii allah ku barakay u rumaysan waaye marka waan u dhaartay ninku ninkiiba mehel qosal buu ka wareegay gabay laba beri ku tiriyo wuxuu ra'aytu fadla muntakira yunaaji lbaxra wasamaka maxaa arkay fadli oo meel ku fiirsan badda iyo malaygana la ciyaaray oo la sheekaysanay ra'aytu lfadla mubtakiya yunaaji lbaxra wasadaka qaytiga beyt ahay falama an jalastu lahu ra'aanii baain baakiya saas wey saasoo kaleeta wuu ooyey kadib wuxu falan baan xalaftu lahu lianni saaimu daxika markaa qaarkanaan soomanahayn qosan buu marka bakaalnimada dee kaa oogeysa soo layaa wuxuu yihi raaytu fadla muntakian bimaadi lbaxra wasamaka faarsala caynahu lama ra'aanii muqbilan wabaka indihii weylin ka sii daaya inaan kusoo socdo marka arko waa ilmihiisii inuu qadiyaa fududaan marka dambe isagu ka gaajooda fudan isagu ka gaajooda baa fudan nin baa xoola intay aastay xolihiisina xolo intuu ka yaabay oo meel ku aasay garan waayo meel ku aasay akinay leeyihin soomaaliya ragga taariikhdooda lahay nin baa lagu leeyahay kusoo magaaladii waxaa la yidhi waa nin saasa xoola badanta sidaa loogu ma neef qalatiyo isbaanata cilma yidhahdeen anu neefkayga soo fiirin kara ma qalan karo waxaan jeclaan lahaa qof neefkiisa igu baano oo isagoo nool hadduu isiiya ma qalan kara intuu iisoo qalo soo hilibin kara ninka xaaskiisii oo kala soo bixi weydo dalkii ka dhamaaday waa neef aniga intuu soo qabtay bay guriga ka dhex dhawaaqdo soo bana rag baa jooga hay soo saare neeftaas u qallageynaya ka baqaynaysa maxay diidan takiya dari loogu soo dar la-aanna waa waxay ku dadka agsi kala soo bixinaa xoola jacaylku mararka qaarkood ee ku qaawin sharaftu kaa dhigi ku ceebay xisan wa macnan buu ku qaawin wamaa yugna muxuu u tarayaa su-aal waa laga dhigi karaa wamaa yugnii uma tacan waxba kuma tarayo maaluhu maalkiisa idaa tarada hadduu halaagsan haddaad dhimato ood god gasho xoolaan tabcayo daalaad taale waan waardeeye maxay kuu tahay aakharana maadanbaysanino ajarkooma ah iyagana ku raaci maayaan oo qabri iyo dhimasho kadib intifacsan maysta una ku calaacani doona sidii qur-aanka ku sheegay xoolihii meela u tiri waaye maa abnaa cani maali xoolahay waxba ima tarin ilahayna wuuba sheegayo xooluhu ilaahay agtiisa haddaadan toosnaani waxba kuu tari maayaan وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى حريه لي عروجي معها وأرتيت دواشي من بريد فيدير يجيكم إليه معه إلهي نحن شهدين تلك حراء سعر الله خيرا آخر يجب عذاب اللوك يليها انت هنا قوار انتفاع بيه انت كريم ما يجيب ما له عدالي ورقم ألم الله شهد walaa yaxsabana aladiina yabxaluuna bimaa ataahum llahu min fadlihi huwa khayran lah yaani u malayna kuwa kuwa khayran maalka ilaahay siiyey inay u fiicantayaan maray bal huwa sharu lahum way u xuntahay u daran sayuawaquuna maa bakiluu bihi yowma alqiyaama xoolahay ku bakayeen baa oo naara qoorta loo soaya cadaaba qoorta loo gey kii sakada yowma yuxdaa calayha fii naari jahannam waay naartaa biro laga dhigay oo lagu kulay faktuku biyaa jiwaahum wejiga kugu wa junuubuhum dhinacyada wa duhuuruhum haadaa maa kanastum lianfusikum xoolaha ku baqaysheeleen xaaraanta waajibka ka gudoweydigataku cadaabkooda faduuquu maa kuntum takdisuun xoolihii noolaana markay u badnaayeen intii meel banaana lagu seexiyey bay xaggaa kuu mari ka u dambeeya markuu dhammaada kugu soo gadoomi fii yawmin kaana miqdaaru hamsiina ina saa calayna maxaa saa laynoogu sheegayaa qofkii wanaagga bixiyeyna lainoo sheeg iyo hanuunkii qofkii ku bakaylayna lainoo sheeg iyo baadidii sababtoo ah ilaahay baa isku waajibiyey inna calaynaa korkayagay waajib ku tahay lalhudaa caddayn dadka labada jid iyo waxay kala dhexli doonaan inaan u kala caddayno liyahlika man halaka can bayinatin wayaxyaa man xaya can bayina qofkii noolaanna uu ku noolaado wax cad qofkii ku halaagsamina ku halaagsama wax cad nin walow iyadoo cad wahadaynaahu najdayni waay inna calaynaa korka yagay tahay lalhudaa hanuunin saas darteed baa hanuunintan waa hanuunintii caamka ahayd ee tusidda dariiqa xaq ahayd waay oo loo sheegoo la bara wey saas darteed baa ambiyadana lagu magacaabay inay wax xanuuniyaan inamaa anta mundirun walikulli qawmin haad qof wal ku hanuuninaya muxuu ku hanuuninayaa jidkii xaqa ahaabuu buu ku hogaaminaya hadday raacaan wa amaa fahadaynaahum jidkii caddaa ee xaq ahaa baan tusnay wey fastaxabu alcamaa cala alhudaa indhalaan bay hanuunkii ka doorteen suuratu naxli ilahi wuxuu ku yihi wacala allaahi qasdu sabiili ilaahay korkiisaay waajib ku tahay jidka toosan ay caddayntiisa wey wa minhaa jaa'irun jidadka kuwa qallocsan baa ka mida jidka saxda ee toosan ilaahay baad ku leedihiin inuu caddeeyo idinkana markaa raacid baa laydinku leeyahy wa ina lanaa annagaa iska leh oo alla ah lal aakhirata aakhira iyo wal uulaa adduunka tan horaba adduunkana annagaa iska leh qof walbaba intaan doonaanu ka siinaa aakharana annagaa iska leh qof walbada saan doonna oo uu soo shaqaystay baan ku abaalmarinaa adduun haddaad rabto allaalehee weydiiso man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid qofkii ta adduunka doonaya qof qadarkaan doonnaan siinaa qofkaan doonnaanan siinaa qadarkuna aduu saad rabta ma aha qofkuna kaad adigu la rabta maaha ilaahay baa qofkuu doono qadarkuu doona ka siinaya waayo isagaa iska leh aakhare marka la tagana liman ilmulku اlyawma lilaahi اlwaaxid اlqahaari waay allah iska leh walilaahi alaakhiratu waluulaa suuratu najm soo ilaahay baa aakhara iyo midun horeba iskale labadaba faandartukum waxaan idinka digayaa naaran naar baan idinka digayaa taladaa holcaysa naar holcaysa baan idinka digayaa naartu inay holcaysa marar badan baa lagu tilmaamay macnahay tilmaamayso cadaabkeedu inuu wen yahayna qur-aanka iyo sunnadu way ka buuxdaa ilaahay sooma dhihin kallaa inahaa lada nazaacatan lishawa tadcuu man adbara watawallaa wa jamaca fa awca waa aayaddani aayaadka soo socdo kalaa inahaa naartu ladaa mid hurayso holcaysa waay nazaacatan mid aad u siibid badinoo dhammayn badan weeye lishawaa liajli shawaa gubis jirka intay gubto bay markaaba kaa dhilin markay kaa dhilisa jirkan iyo haraggana badalnaahum juluudan hayrahaa wey kullamaa nadijad ay bislaato tadcuu waxay u yeertaa man adbara qofkii iimaanka ka jeedsaday oo watawallaa jeedsaday oo jamaca xoolaha intuu ururiyey fa awcaa weelaystayoo gacmaha ku dhigayoo bixin waaye dariiqoodii ku bixin waaye aayad dambana waxaa lagu yihi laa yaslaahaa ma galoo kuma gubto ila lashqaa mid gaala maahane alladii kaasoo kadaba beeniyo watawallaa jeedsaday waa isku mid aayadu kulkeedu intee buu gaadhayaa nabiga xadiidku inoo sheegay tusaale uu qaado bisaxiixayn min xadiidi nucmaan bni bashiir radi allahu canhu wa ardaah nabigu wuxuu leeyay ina ahwana ahli nnaari cadaaban yowma alqiyaama ahlu naarka kan ugu cadaab fudud kan ugu fudud weeye waa nin labada calaacalood baa dhuxulo loo saarayaa cadaabkaa yaklii minha dimaagu maskaxduna way karaysaa way buraysaa way wareegaysaa maa yaraa ana axada ashadda cadaaban minh isma leh qof baa kaa cadaab weyn waana wahuwa inahu la ahwanuhum isagaan ugu cadaab yar mar waxa uma adkaysan karnee qofkii xoolahiiy ku bakhaylee beeniyee doogtoomay wataa meeshaasaa sugaysa laa yaslaahaa ma galo kuma gubto ilaa alashqaa mid gaaloobay maahane alladii kaasoo kadaba beeniyey oo watawallaa jeedsaday gaal baa naarta loogu talagalay naartaas gaal baa loogu talagalay meelo badan baad ku soo martay iyadoo laleeyahay fataqu naara alatii uciddat lilkaafiriin gaalada loo diyaariyey waama aladiina shaqu fa ama aladiina shaquu kuwii gaaloobay fa fi nnaari lahum fiiha zafiiru wa shahiiq khaalidiina fiiha maadaamat asamaawaati wاlard ila ma shaaa rabuk ina rabbaka facaalu lima yuriid wayatajannabuhaa naartaa waxaa ka fogaanaya ka dheeraanayoon gelaynin aladqaa kuwii allah ka cabsiga badnaa alladii kaasoo yu'tii bixiyey maa lahu maalkiisa bixiyey yatasakaa isagoo isdahiraya dembi isaga dhaqaya ceebaha isaga dhaqaya wax allaalay wixii xumaanaha iyo xaaraanaha isaga dhaqaya dembigana loogu dhaafayo dariiqana loogu furayo yatasakaa isdahiraya haddii naarta la wada dul marana dulmar wax yeela ma aha ilahay hadduu yidhi wain minkum ilaa waariduha qof kastoo idin ka mid ihi ma jiro aan naarta aan dul maraynin maxaa ku dambeeyey kaana calىa rabbika xatman maqdiyan uma nunaji aladiina taqow dad baa ilbiriqsi ku maraya kalbarqi dad baa naartaa ku dulmaraya sidee loo kala cabsi badnaa dariiqaasaa la marayaaye qofkii si fiican ilaahay uga cabsaday xoolahana si fiican ugu bixinayey isagu dadka badbaadayee alla ka baqay buu ku jira halkaasaa lagu badbaadaa wadajannabuhaa waxaa ka dheeraada oo naarta aan gelin aladqaakii alla ka baqayay alladii kaasoo yu'tii bixiya maalahu xoolihiisa ku bixiya baabka khayrka yatazakaa isagoo isahiraya xooluhuna waa lagu tahirsamaa ilaahay sowma dhihin fii suurati tawba khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum wa tusakiihim bihaa xoolaad ku tahirayso ood ku taskiyeynaysa ka qaad waa tii waajibka ahayd kuwa kalena waa ku sii tahirayaan ina alxasanaati yudhibna sayi'aat waay wixii dembi aad gashay khayrkii aad samaynaysooo sadaqaadku ka mid yihiin baa baabi'inaya sadaqaduna waxay xujo iyo caddayn u tahay in iimaankaagu run yahay xoolahaasoo ilaahay ma dhihin waad jeceshihiin xubban jamman jacayl weyn oo badan baad jeceshihiin nabigu wuxuu hi wasadaqatu burhaanun sadaqadu xujo iyo deliil weeye xoolahaad ku dhididay ku rafaaday aad jeclayd bedel la'aan muqaabil la'aan markaad bixiso adoo aakharow bixinaya iimaankaagu inuu sax yahay bay caddaynaya deliilu tahay waa xujo aakhare kuu taalla ood ku jidmari doonto ood ku garbixi doonto wey wamaa liaxadin isagoon qofna ku cindahu agtiisa qofkaa taqiga ah ee xoolaha bixiyey ee taskiyada ahirayaa weli lasii tilmaamayaa wamaa liaxadin qofna uma sugnaanin cindahu isaga agtiisa min nicmatin gallad iyo abaal tujzaa la gudayo oo lagu leeyahay oos u bixiye xoolaha ma leh ila btiqaa laakiin dalab buu u bixiyey laakiin ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi laakiin ibtiqaa'a wajhi rabbihi wejiga rabbigii dalabkiisii iyo raadintiisii iyo raalligelintiisa keliya uu bixiyey calaa allihii sarreeyey walaa sawfa yardaa una raalli noqon doonaa qofkaasaa lagu tilmaamayaa qof abaal gudaya ma aha qofkan xoolahan bixiyey ee taskiyada raadinaya ee abaalkaa iyo jannadaa ku helaya ma aha qof shalay qaaraan siiyey kan maanta siinaya maaha qof shalay maruu guursanayey kaaliyey mid isna kaalinaya maaha kaas ma aha layse alwaasilu sanaa uma dhihin qaraaba xiriiriyuhu layse alwaasilu bilmukaafi ma aha buuhi midka gudaya intii la siiyey nin intaad martiday ku martigeliyey oo ku soo martiyey adna aad martiday ma martigelisay ma waxa laga hadlayo nin maalin xoolo ku siiyey adna aad maanta siinaysa maaha waxa laga hadlayo waxaa laga hadlayaa nimaan waxba ku siinin waxna aadan ka sugaynin waxna aadan ka filaynin waxna aadan ka doonaynin ood ilaahay dartii uun u siisay xoolahaagii baad bixinaysaa qof kanaa baahan kanaa mudan kanaa miskiina kanaa agoona kanaa dhulka yaalla alla ilaahay kan maanta janniya ajir ku raadso ilaahay abaal kaga doona aad u bixisay waay wamaa liaxadin qofna uma sugnaanin kuma laha cinda wagtiisa min nicmatin gallad iyo abaal tujzaa la gudayo oo uu xoolaha u bixiyeyna ma jiraan oo muxuu bixiyey ila ibtiqaa'a wajhi rabbi ilaa wejiga rabbigii raadintiisii iyo dalabkiisiiyo ilaahay baa amray ilaahay baa abaal u ballanqaaday ilaahay baa ajir lagaga helaa ilaahay baa lagu raalligeliyaa darteed buu u bixiyey rabbiga alla calaa ay sarreeyey kuwa meelo badan baa qur-aanka lagu ammaanay soo ilaahay ma dhihin wayuطcimuuna aطacaama calaa xubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiiran xoolihii iyagoo jecel bay u bixinayaan oy siinayaan miskiin baahan agoon mid maxbuus oo la qabsaday bay soo daynayaan markaasay waxay leeyihiin ama xaalkoodu waxaa weeye innamaa nuطcimukum liwajhi اllaah alla dartii baanu waxaa idin siinay laa nuriidu minkum idinkama doonayno jazaa'an abaalgud walaa shukuuran mahadsanid midna idinkama rabno mahadcelin af ah iyo abaal diba midna idinkama doonayno ilaahay dartii baan ajir kaga raadinaynaa markaad saa wax u bixiso qofki inuu kaaga mahadceliyiyo in kale isaga mahadba maadan ka sugayn hadduu xataa ku caayo ma ajirkaagii buu burin karaa ajirkaaga ilaahay baad ku leedahay saas darteed ajirkaaga yaa burin kara adig keliya ajirkaaga adoo istutus kaa noqoto ama gallad sheegad kaa noqoto baa burin kara laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi wاlmagribi walaakina albira man aamana biاllaahi waاlyowmi اlaakhiri ilaahay wuxuu ku tilmaamay dadka ahlulbiriga wa aata almaala calaa xubbihi dawi اlqurba xoolihii isagoo jecel buu xigtadii siiyey waxaan soo marray falaqtaxama alcaqabata wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw iطcaamun fii yowmin dii masqaba maalin la gaajaysan yahay miskiin wax siiya miskiinmasqaba yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba ama agoon xigto ah ama miskiin dhulka yaalla qoodiya ilaahay dartiina u bixiyey kuwaas weeye kuwa abaalka walasawfa yardaa uuna raalli noqon doonaa qofkaas ilaahay baa raalli gelin doona raalligelintiisu jannadiisuu geynayaa wey wax walba uu rabuu siinayaa khayraadku sadaqada keliya maahee waa ka mid waxyaabaha ilaahay lagu raali ku raalli noqdo addoommadana ku raaligeliyey ka mid yihiin waxaan mu filayaa iyadoo soonna la joogo xilliyo kulula la joogo suuraddani waxay ku soo beegantay xilligii ugu habboonaayo masaakiin badanoo waxba ku afurin baa jira jannada yaa raba soo qofka adiga raba maaha jannada yaa raba soo innaga maa dadka raadi raba xoolahooda dadka ku gadanaya jannada laga raba inay ku gataanna waayo soo innaga ma aha tahay miskiinka inaan daydayn oon raadinno markaad xoolo wadato waxaad jeceshaha inaad gadata rabto suuqa gude iyo dibadba yaa wareega ma adigaa wareega mise badeecaddaa ku raadisa badeecadda adaa raadiya innagu waxaynu barannay dadkii muslimiintaah hore gaar ahaan hadda nimanka carabtiihi arrintaa way fahansan yihin way nagaga fiican yihiin intuu dunida daafkeeda shaka soo diro buu iftaaru saa'im uu soo diraa halkaa kuugu iman isagaa badeecadii dunida daafaheeda gudiha dibadba ka raadinaya waayo isagaa silcatullaahi haaliya aljanna raadinaya oo gadanaya adiga innagu waxaan rabnaa miskiinku ridda inuu soo istaago isagu muyimaadda aan siiya jannadii aan gate iyadu ridda ma ii waay innagaa la rabaa deris ha noqdo dadkaa masaakiinta ah xilligaan gadan lahayn jannadaa la joogaaye innagu xoolaheenna jannada inaan daydayno oon xoolaheenna ku raadinno oo miskiinka meesha lagu sheegay iyo dadka tabaalaysan iyo agoonta baan u baahanna maxaan raadinaynaa intaa wala sawfa yardaa uu raalli ahaan noqon doonaa maalinkuu rabbigii la kulma subxaana wa tacaala soo intaa intaan wada raadinayna maaha salaadaba ridaan ku raadinaynaa qabowgana biyaan ismarinaa mugdigana jidkaan soo jeexnaa sadaqadana aan saa u baranno xajka waxaan ku raadinaynaa soo ma aha janno xoolo iyo wakhti baan gelinnaa safar dheerna waan u gallaa tan sadaqadana aan sidoo kale baranno inaan sidaa u baadigoobno masaakiintoon raadinno halkaasuu cashkeena ku hogeya subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk